الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد casharkeenani waa kii afar iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay adkaarta labaatan iyo toddobaad waa adkaaru sabaaxi wاlmasaa adkaaru sabaaxi subaxdii ducadii iyo adkaartii la akhrisan lahaa waa beriga iyo walmasaa'i wa adkaaru lmasaa galabtii adkaarta la akhrisan lahaa waa fasal iyo baab aad u muhiim ah ibnuqayim wuxuu leeyahay adkaaru sabaaxi walmasaa bimathaabati dabci adkaarta galabkii la akhristay iyo tan subaxii cambuurbireedka iyo halmadka dagaaladu markay lagu jiro la gashadoo kaleetoo difaaca ah ayay la mid yihiin buu yidhi mar kasta oo jirkii cambuurbireedka aad qabtid ay adkaato saaxiibkiis waxa weeye saamayn ku yeelan maayaan waxaa dhacaya bal waxaa dhici karta mararka qaarkood qofkii nabarka kugu soo tuuray adiguna halmad iyo cambuurbireed aad haysatay markuu nabarkii cambuurbireedkaas ku dhaco intuu laabto qofkii kugu soo tuuray inuu dhib u geysto adigiina aad badbaadid ibnu cuaymiin wuxuu tilmaamayaa adkaaru sabax walmasa ashaddu min suuri yajuuji wamaajuuj fi taxasuni liman qaalaha adkaarta galabta iyo subaxii la akhristo way ka daran tahay buu yidhi derbiyada uu dulqarnayn ku wareejiyey yajuuj iyo wamaajuuj laakiin waa qofkii isku ilaaliyo adkaarta akhrista oo yajuuja wamajuuj maalin walba waxay isku dayaan inay derbiyada ka soo gudbaan mana awoodi karaan sababto a ah derbi adag baa ku gudban adiguna haddaad ahrisatid adkaarta subaxii iyo galabkii derbiga adag baa kugu gudbanoo waad xirsi xihan tahay asheekh ibnu salaax raximah llahu tacaala wuxuu leeyahaa man xaafada cala adkaari asabaaxi waalmasaa qofkii salaada adkaaru sabaax walmasaa akhrista ama adkaarta salaadaha gadaashooda akhrista ama iyo waxa weeyaan adkaarta marka la seexanayo cudda min adaakiriin allaha kaiira dadka in badan ilaahay xusa ayaa lagu tiriyaabi adkaaru sabaax walmasaa salaadaha gadaashooda waxaa weeyaan marka la seexanayo adkaartaasi marka waa muhima waa inaan ku wada dadaalo musanifku wuxuu yidhi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay waxdahu keligii wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyana calaa man ruux dushii ha ahaato laa nebiya wax nebiyihi bacdahu gadaashii uusan ku sugnaan ayib musanifku hadalkan asagaa iskale hadal nebi ma aha sheekha kitaabkan qoray oo doctor saciid ah ayaa hadalkan iska leh baabkuna wuxuu rabaa maadaamuu baabu sabax walmasaa u yahay inuu ku bilowdo ammaanta ilaahay iyo salliga nebiga sal allahu calayhi wasalam waxaa kaloo soo aroortay xadiidka anas ibni maalik oo ka warramaya laan aqcuda maca qowmin yadkuruuna allaha tacaala min salaati alghadaati xataa tatluca ashamsu inaan fadhiisto dad ilaahay xusaya la jirankood qoraxdu markii salaadda la tukado kabacdi ilaa qoraxdu ka soo baxdo ayaa axabu ilaya min an uctiqa arbacata min waladi ismaaciil afar ruux oo owlaaddii nabi ismaaciila ah inaan xoreeyo oo addoommo ahaa iyo inaan markii waagu baryeento meel fadhiisto dad la fadhiista ilaahay xusaya ilaa qoraxdu ka soo baxdo tan dikriga ahan jeclah waxaa la mid ah wala an aqcuda maca qowmin yadkuruuna allaha min salaati alcasri ilaa an taqruba ashamsu axabu ilaya min an uctiqa arbacatan galabkii marka la gaaro casarkii dad ilaahay xusaya la jirankooda inaan noqdo ilaa gobolku ka dhaco ayaan ka jeclahay inaan afar ruux horeeyo abu daawuud baa wariyey sheekh naasirra wuu taxsiiniya xadiidka marka xuska gelinka hore iyo gelinka dambe waa muhim acuudu waxaan magan gelayaa billaahi ilaahi baan magan gelayaa min ashayaani shaydaanki ayaan ka magangelayaa alrajiimi ee la dheereeyey allaahu macbuud xaq lagu caabudaayey allaahu alleh laa ilaaha macbuud xaq iyo dhab loo caabudaayo ma jiro ilaa huwa asaga maaha alxayu huwa asagu alxayu allaha nool weeye xayaato asagu uu garanaya siday tahay alqayuumu allaha addoommadiisa maamulkooda u taagan weeyaanoo isagaa addoommadiisa maamula iskana leh kuna tasarufuu siduu rabo ka sameeye laa ta'khudu ma qabatahu alle sinatun lulmo iyo walaa noomun hurdo midna sababtoo ah labaduba waxay ku tusiyaan naqsi iyo dhimanaansho ilaahayna waa kaamil lahu alla waxaa u sugnaaday maa waxa fi samaawaati cirarka dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulalka dhexdooda ahaaday wax allaala waxa dhul iyo cir ku dhex jira iyo dhulka iyo cirka laftirkoodaba allah iska leh man ruuxeebuu daakii yahaa aladii kaasoo yashfacu shafaaco qaadaya uu erga qaadayo akhyaaraynaya cindahu alla agti ilaa biidnihi asaga idankiisa maahan yaclamu ilaahay wuxuu ogyaha maa waxa bayna aydiihim hortooda ahaaday oo adduunye ah iyo wamaa waxa khalfahum gadaashooda ahaaday oo aakhara ah ama maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaado aakhara ka sii horeeya iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda haday adduunkai ay ka tageen walaa yuxiituuna dadku ma koobi karaan bishayin shay oo min cilmihi ilaahay aqoontiisiiyo cilmigiisiiyo macluumaadkiisa ka a ah. cilmiga alloo dhan ma koobi karaan qayb ka mida ah macluumaadka inay helaan waa laga yaaba makhluuqaadku ilaa bimaa shaygi maahana shaa alla uu doono wasica wuu kala gaaro wuu ka ballaartay kursiyuhu ilaahay kursigiisaoo makhluuqiisa ka midihi asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka carshiga ayaa makhluuqa intaan garanayna ugu weyn carshigana waxaa ka siiya kursiga kursigana waxaa ka siiya samaawaadka iyo ardada kulligoodoo la daray kursigaa ka weyn walaa ya-uudu ma cuslayso hu alle xifduhumaa samaawaadka iyo arlada xifdintooda iyo ilaalintooda wax culaysa kuma hayso wahuwa alle calaa kulli shay wahuwa alle alcaliyu allaha sarraynta badan weeye alcadiimu ee weynanka badan ayib xadiidkan aakhirkiisa waxaa xadiidka ka mid ahaa man qaalahaa xiina yusbixu markuu waa bariisto qofkii akhriya aayad kursida ujiira min aljinni xataa yumsiya jinka waa laga badbaadiyaa ilaa uu ka galabaysto waman qaalahaa xiina yumsii qofkii galabkii akhriyana ujiira minhum xataa yusbixa waa laga badbaadiyaa ilaa uu ka waabariisto xadiidkaasu sabab buu lahaayo waa xadiidka ubay ibnu kacbin culummada qayb ka miduna ay sugeen qayb ka miduna bacfi ay ku sheegeen xadiidkaasu wuxuu ka warramayaa ubay ibnu kacab wiil wiilashiisa ka mid ah wuxuu leeyahay wuxuu ka warramayaa inuu lahaa meelaha timirta iyo lagu hagaajiyo timirtii marka maalin walba waa nusqaami jirtay oo fa kaana yanqusu timirtu waa nusqaami jirtay mar walba timirtii waxbaa ka maqan markaa kabacdiba wuxuu bilaabay bal timirtii inuu waardiyeeyo ou yidha warri timirta waa lagaa cunaaya bal fiiri faida huwa bidaabatin tushbihu lkalba alkilaab wuxuuba helayba daabatin tushbihu algulaama almuxtalib daabad wiil yaroo qaangaaray markaa qaangaar soo gaaray u eg ayuu meeshii ugu yimi fasallama calayhi faradda calayhi asalaam wuu salaamay assalaamu calaykum isna salaamtiibuu ka qaaday walla hadlo wuxuu ku yidhi maa anta jinniyun am insiyun war maxaa tahay ma jin baa tahay mise insi markaasuu wuxuu ku yidhi jinni baan ah wuxuu ku yidhi fanaawilnii yadaka bal gacantaada iidhiib lann wuxuu qof wiil qaangaar uu egyahay xoogaa daabadna waa shabbahaa fanaawalahu yadahu gacantiisii buu u dhiiba marka gacantii hadduu u dhiibay faidaa yaduhu yadu kalbin wa shacruhu shacru kalbin gacantana gacan ay baad moodaa dhogortiisa iyo tintiisana waxaad moodaa tin ay saxaabigii baa su-aal weydiiyo wuxuu ku yidhi haadaa khalquljinni jinkoo dhan ma sidaanay u abuuran yihiinoo u taag daran yihiinoo caata iyo maclul u yihiin markaasaa ninkii hadlo wuxuu yidhi qad calimat iljinnu maa fiihim rajulan ashadda minii jinku way og yihiin nin iga xoog badan inuusan ku jirin reerka reer jin la yidhaahdo ninka ugu qubo iyo awood badan baan ayuu ku yidhi su-aal kaluu weydiiye wuxuu yidhi famaa jaaa bika maxaa ku keenoo aad doonaysa qaala wuxuu yidhi balaqanaa annaka tuxibu sadaqata faji'naa nusiibu min acaamika waxaana soo gaaray inaad tahay nin sadaqada iyo waxlabaxa jecel oo deeqsiyo gacan furan waxaana ku talagallay cuntadaadaas inaannu qayb ka qaadanno su-aal kaluu weyddiiyo wuxuu ku yidhi famaa yunjiina minkum haddaannu reer bani aadam nahay jinka idinka dhibkiinna maxaa naga badbaadin kara markaasuu wuxuu u sheegay aayaddan oo suuratu ku jirta baqara aayadku kursiga ah wuxuuna ku yidhi man qaalahaa xiina yumsi ujiira mina qofkii akhrista markuu uu galabaysto wuu naga badbaadaa waa nalaka badbaadiya man qaalahaa xiina yumsi ujiira mina xataa yusbixa ilaa uu ka waabaristo ayib waman qaalahaa xiina yusbixu ujiira mina xataa yumsi qofkii markuu waa bariista akhristana xirsi xayndaab buu galayaa ilaa waaguu ka baryo axaabigii waa la yaab waagu markuu baryuu nebiga u tegay sal اllahu calayh wasalam oo yii nebi moxamedow hawshaanaa xalay igu dhacday ka waran markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sadaqa alkhabiiu shayddaanka ninkaa xunay jinkaahe khabiifkaa ah, runbuu kuu sheegayo aayatu kursigu waa xirsixir xadiidkaasaa marka jira culammada qayb ka miduna ay sugeen qayb ka miduna bacfi ay ku sheegeen ducada labaadoo qofku u akhrisanaya waxa weeye bismi illaahi araxmaan iraxiim qul huwa allahu axad suuratu waxa weye ikhlaas buu akhrisanaya bismi illaahi ilaahi ku bilaabaya allihii arraxmaani naxariisa guud ahaaneed iska lahaa allihii arraxiimi naxariisa gaar ahaaneed lahaa qul waxaad dhahdaa nebi moxamedow huwa shaanigu wuxuu yahaa allaahu alle axadun keligii inuu yahay alla waa keligii allaahu alle assamadu allaha dhibaatooyinka loola qasda weeye lam yalid wax muusan dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun muusan ahaan axadun qofna kufuwa mid u dhigma lahu alle suuratlikhlaasna waa soo arinay horaan usoo macnayno usoo sharaxnay aayatulkursigana horaan usoo arin oo usoo sharaxnay bismi illaahi araxmaan iraxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabanayaa naxariis guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneedba leh qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow acuudu waan magan gelayaa birabbi alfalaqi subxiga iyo waaberiga allihii kala dhambalay min shari maa shay sharki ayaan ka magangelayaa khalaqa uu uumay oo waa shar caam oo dhan ilahay baan ka magalgelaya wa min shari qaasiqin hameenka mugdigiisa ayaan ka magangelayaa idaa waqaba markuu mudiyoobo wa min shari naffaahaati kuwa wax afuufa sharkoodaan ka magangelayaa filcuqadi guntimaha dhexdoodana wax ku tuftufa waa dumarka saaxiriinta ragguna waa la mid wa min shari xaasidin midka waxasdah xaasidka sharkiisaan kaa magangelayaa ilaa xasada markuuga xasdayay bismi illaahi araxmaan araxiimi qul acuudu qul waxaad dhahdaa acuudu waxaan magangelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigii abuurtay ee iska lahaya maamulayay melikinnaasi dadka ilaahigii iska laha ilaahi nnaasi dadkuu kay caabudayeen oo cibaadada xaqa u lahaa min shari lwaswaas midka wax waswaasiya sharkiisaan ka magangelaya alkhannaasi ee dhumashada badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka qalbigooda iyo ah, dadka qalbigooda waswaasiya kaasoo min aljinnati jin ah iyo wanaasi dad waxaa dadka waswaasa ku ridaa jinna wuu noqon karaa dad caadiyana wuu noqon karaa alaaa maraatin saddex jeer ayuu qofku adkaarta iyo ducada akhrinaya waxaana xadiidkaa ka mid ahaa man qaalaha alaaa maraatin xiina yusbixu wa xiina yumsi saddex jeer qofka akhriya oo la yimaada markii uu galabaysto iyo marka waagu u baryaba oo subixiina saddex jeer akhrista waa beri galabkiina saddex jeer akhrista kafathu min kulli shay wax kasta ee makruuha oo qofku uu dhibsado way kaga filnaanaysa imise dhibaataa kusoo wajahda maalinkii imase shay baa kugu yimaada ama dadka ha kaa soo gaaro ama dunida kale ha kaa soo gaaro iyo dugaagga soo uma baahnid wax kasta oo makruuh oo aad dhibsanaysid wax kaaga filnaado saddex qulhuwalle iyo saddex birabbilfalaq iyo saddex birabinaas galabkiina akhriso subaxiina akhriso waa qur-aanka ilaahay xaraf walboo ka midaad ajar ka heli xirsixirna uu kuu noqonaya daqiiqadana kugu qaadan mayso wakhti yar bay kugu qaadanaysa dhowr daqiiqa kaaga badan mayso xadiidka saddexaad ee baabkan waa xadiidka cabdullaahi bni mascuud mascuud wuxuu qofka odhanayaa asbaxnaa waan waa bariisanay wa asbaxa wuu waa bariistay almulku boqortooyaduna lilaahi allah ayuu u sugnaaday ama wa asbaxa wuxuu noqday almulku boqortooyadu lilaahi alla mid u sugan boqortooy oo dhanoo xaqiiqa allah iska leh markuu galabkii gaarana wuxuu odhanayaa amsaynaa wa amsa almulku lilah walxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane waxdow xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan lahu alla wuxuu leeyahay almulku boqortooyo dhammaystiran walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad iyo ammaan wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun kii karoo awoodo weeye rabbi rabbigaygiiyo as'aluka waxaan ku warsanayaa oo ku weydiisanayaa khayra maa shay khayrkii fii hada alyowmi maalinkan asagaa dhexdiisa ahaaday wa khayra maa shay khayrkii bacdahu maalinkan gadaashii ahaaday markuu galabaystana wuxuu odhanayaa rabbi as'aluka khayra maa fii haadihi alleylati wa khayra maa bacdaha ayuu odhanaya wa acuudu waxaan kaa magangelayaa min shari maa shay sharki fii haada kan dhexdiisa ahaaday alyowmi maalinka wa shari maa shay sharki bacdahu gadaashiisa ahaaday hadduu hameen yahana wuxuu odhanaya waacuudu bika min shari maa fii hadihi leylati wa shari maa bacdaha saasuu odhanaya rabbi rabbigaygiiyo acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min alkasali wahsi iyo wasuui lkibari cantatabnimo iyo qofku inuu noqdo qof waayeel ah oo gaaray heer cantatabhu harab aho aan waxba kala garanaynin rabbi rabbigaygiiyo acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min cadaabin cadaabkaasoo fi naari naarta dhexdeeda ahaaday ilaahu naarta dhexdeeda cadaabkeeda iga badbaadi wa cadaabin iyo cadaaboo fi lqabri qabriga dhexdiisa ahaaday sababtoo ah qabrigu waa awalu manaasili alaakhira aakhira guryaha ugu horreeyo la dego weeye qabrigu qabrigaa qofka ku badbaada inta ka dambaysaa uga sii fudud qabrigaa qofkii mashaakil ay soo wajahaanna inta ka dambaysaa kasii daran ilaahay ruuxuu caymiyo maahane xadiidkaa muslim baa wariyey ducooyinkaa muhimkaana ku qoran iyo ammaantaa ilaahay iyo khayr maalinkaas jira iyo shar maalinkaas jira labadaba midna inaad ilaahay weydiisatid ka kalena alle aad ka magangashid aakhare haddii la tagana ciqaabkeeda ilaahay aad ka magangashi ducada afraad ee baabkan waa xadiidka abu hurayra allaahuma allahayo bika adiga tawfiiqdaada iyo xifdintaadaan asbaxna ku waabarisan waagaa inoo baryey duhurkiibaa hadda la addimahayaa yaa ku ilaaliyey oo waagaa caafimaadka ugu beriyey oo ku ilaalinaya tan iyo xarayto allaahu keliy waad hurdaa indhuhu waa ku jeexan yihiin waa qoyan yihiin waa jileec dhaguhu waa ku daloolaa sankii iyo afkii waa kan qofka dabadii iyo ufarjigii yaa ku ilaalinaya allah subxaana wa tacaala ayaa ku ilaalinaya allahuma allayo bika adigaan asbaxnaa kuu waabarisannay xifdintaada iyo waafajintaada wa bika adiga xifdintaadaan amsaynaa ku garabaysannay subaxii saasuu akhrinayaaoo bika asbaxnaada u hormarin galabkiina allaahuma bika amsaynaa ayuu odhanaya wa bika adiga xifdintaadaan naxya ku noolaannaa wa bika adiga xifdintaadaan namuutu ku dhimanaynaa wa ilayka xaggaaga ayuu ahaaday annushuuru isa soo bixinta galabkii markii la gaaro wailayka almasiiru ayuu odhanaya allahuma bika amsaynaa wabika asbaxnaa wabika naxya wabika namuutu wailayka almasiir waxay culimmadu isweydiiyaan subxii wailayka alnushuur maxaa loo yidhaahdaa galabkiina wailayka almasiir loo yidhaahdaa waxay leeyihiin subaxa iyo waa berigu wuxuu shabbahahayaa qofkii inuu soo kacay markuu dhintay kabacdi qof dhintay kabacdina soo kacay buu u ekaanayaa galabkii marka la gaarana waxay shabahaysaa waxaa weeyaan qof dhintay intuu noolaa ka bacdi ayay shabbahaysaa ayib ducadaasina waa muhim ducada shanaad ee baabkan waa xadiidka shadaad ibnu aws allaahuma allahayow anta adigu rabbii rabbigaygii baa ta adaa iska kaylahoya abuurtay adaa imaamula laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahan khalaqtanii ilaahu waadii abuurtay anuun jiri jirin baad i ahaysiis siis wa ana aniguna cabduka addoonkaagaan ahay wa ana aniguna calaa cahdika ballankaaga ayaan ku sugnahay iyo wawacdika ballanka iyo boohaaga maa inta istadactu an awoodo acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min shari maa shay sharki sanactu aan sameeyey abu'u waxaan kuu qirayaa laka adiga binicmatika barwaaqayntaada calaya dushayda adii barwaaqaysay wa abu'u waxaan qiranayaa bidembii dembigan galana waan qirsana faqfir ilaahu ii dhaaf lii aniga fainahu amar yashaaniya laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyaasha ilaa anta adiga maahani xadiidkaa waxaa ka mid ahaa horta sayidulistikfaar baa ducadan loo yaqaan waxaana ka mid ahaa man qaalahaa muuqinan biha xiina yumsi qofkii ducadaan akhrista galabkii marka la gaaro asagoo yaqiinsan waxa ay ka hadlayso famaata min laylatihi hameenkiisaas la geeriyoodo oo naftu ka baxdo dakhala aljanna jannada ilaahay ayuu gelayaa wakadalika idaa asbaxana waa lami hadduu waabaristana sidaas kaleeto bukhaari baa xadiidkaa soo saaray xadii bukhaari uu wariyey ayib kii kan ka horreeyeyna bukhaari baa wariyo adab mufradka ayuu ku wariyey tirmidina wuu wariyey xadiidkan ibnu taymiya wuxuu leeyahay xadiidkaanu wuxuu kulansaday macrifooyin iyo cilmi jaliilaho aad u weyn wax uu ku mutaystay in lagu magacaabo sayid listiqfaar sababtu waxaa weeye xadiidku wuxuu ku bilowday ictiraaf addoonku uu qirsan yahay ilaahay rabbi ahaanshihiisa allahuma anta rabbii waa ictiraaf wuxuu qirsan yahay inuu yahay addoon rabbi loo yahay haddana wuxuu ku xuji siiyey ilaahnimada ilaah iyo towxiid ululuhiya laa ilaaha ilaa anta oo ilaah macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin alla maahan haddana wuxuu ku xuji siiyey ictiraafka uu qirsan yahay addoonku axadka abuurtay oo asagoon jiri jirin ahaysiiyey inuu yahay allah allahaasuna inuu xaqiiqo ku yahay inuu addoonka tawalliyo oo maamulo barwaaqooyin aad u wanaagsan dembigiisana uu dhaafo sidoo kaleeto wuxuu horay buu ilaahay wuxuu addoonka ugu bilaabay ixsaan oo wuxuu ixsaan kugu sameeyey inuu ku abuuray haddana xadiidka waxaa ka mid aad leedahay waana cabduka ilaahu waxaan ahay addoonkaaga waxaan qirsanahay addoonnimadayda sababtu waxa weeye ilaahi baa wuxuu kuu abuuray inuu addoon kaa dhigto sidaasuba ku abuuro wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun arrinkaasi marka arrin aad munaasaba weeyaan waxaana la rabaa qofku inuu ka faa'iidaysto mar walbeetan oo ku mashquulo dikriga iyo taacada ilaahay sida awgeed baa waxaa la wariya xasanulbasri baa wiil su'aal weydiiyey xasan albasri masaajid baa wax lagu akhrisan jiray waxaa jiri jiray marka wiil dhallinyaro ah oo masaajidkaa dhex fadhiista dadka wax akhrisanayana waxba muusan weyddiin jirin cilmigaa lama akhrisan jirin kitaabta kulama taxnayn lama fadhiisan jirin maalin buu marka soo maray wuxuu ku yidhi maa laka laa tujaalisuna warniyow maxaa kugu dhaco aadan noola fadhiisanaynin casharraya kitaab baan ku ceshanaaye markaasuu wuxuu ku yidhi innii usbixu bayna nicmatin min allaahi tastawjibu calaya xamda waxaa waagu ii baryaa anoo u dhaxeeya barwaaqo ilaahay ii galay oo keenaysa inaan uga mahadnaqo wa bayna dembin minii yastawjibu istikfaaran iyo dembi aniga iga dhacay oo keenaya inaan ilaahay ka dembi dhaaf dalbo dalbo on dhahdo ilah u cafiyo iga dhaaf faana mashquulun bixamdihi waistikfaarihi min mujaalasatik inaan kula fadhiisto waxaan kaga mashquulay mahadin ilaahay aan mahadinayo iyo dembidhaafaan ilaahay ka dalbayo xasan baa la yaabay wiilka fiqigiisa markaasuu wuxuu ku yidhi anta afqahu cindii min alxasan walla ninkaygan xasana adaaba igala faqiihsan buy wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin